gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talaawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisitay gelingelin ka dar garya garis hirtiyey gelingelin ka daran kulan wacan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamijka xog wareysi hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa habeen soo galayso taarikhdu waxay ku aadan tahay lix iyo labaatanka deseembar qodobada barnaamijka xog wareysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona qoys soomaaliyeed oo gabadhooda tacsi ugu dhigay magaalada muqdisho oo kadib la helay inay ku jirto xabsi ku yaala dalka ruushka xabsi kamid ah xabsigaana soo baxay gabar soomaaliyeed oo ku xiran xabsigaas keligeed oo qof afrikaana uga jirta ugu tagnay gabadhaa soomaaliyeed reerkeedii markii wixii aan wareysanay reerkeedii xiriirin wuxuu inoo sheegay in laba bilood kahor tacsiyada ay arkeen gabdhaan ay dhimasho u xisaabiyen oo gabar dhimatay ay kasoo qaadeen waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysi ku saabsan xaaladii u dambeeyey dhalinyaro soomaaliyeed oo wili ku dhibtoonaya wadamada ruushka iyo belaruus qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowla dowladdeegaanka soomaalida ah oo sheegay in ay ka shaki ka qabaan in hub laga soo geliyay dhinaca somalilan ay ku qabteen magaalada jigjiga in markaas eh, maadaama hadda meesha eh, hubka lagu qabtay ay tahay meel u dhexeysa somalilan iyo deegaanka soomaalida eh, taas ayaa sababtay leeyahay in hadda baaritaanka hordhaca ah lagu ogaaday in uu kasoo galo gudaha somalilan qodobadaas iyo qodobo kale waxyaabihii nagu soo kordho iyo xulka qaranka soomaaliyeed iyo sidoo kaleeto oo dalka masar galabta ku ciyaara ayaan barnaamijkeena idinkugu soo gudbin doona wariyena cumar tayjar ayaan inoo warrami doona xubintii kalamaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan

dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkan laba kun saddex iyo labaatan dhammaanay aad dhegeysan doontaan farsamadu waa salaad anigu waa ayaan lawaa mar kale iyo xog waraysi cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay cayr iyo agoon cuuryaan gablama ba ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kubsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira ku tegey gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran aniga qofba harsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan runti maha habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan laysla garan waagaag dhegeystayaal mar kale kulan wanaagsan barnaamijka xog wareysa ay dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho uu idin kaga imaanaya dalka ruushka waxaa wili ku dhibaatoonaya iyo sidoo kaleetaba wadanka belarus ee laisku dhaho sofiyeet dhalinyaro soomaaliyeed kuwaasoo doonaya inay u gudbaan qaarada yurub inteeda kale dhalinyaro soomaaliyeed ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku xirnaa xabsiyada dalka ruushka qaarkood ayaa ku geeriyooday inta tahriibkaasi ay ku jireen sidoo kale waxaa lasoo warinayaa in gabar soomaaliyeed oo qoyskeedu ay tacsi u dhigeen laba bilood ka hor ayaa la helay hadda inay ku jirto xabsi ku yaala wadanka ruushka gudoomiyaha ardayda belaruus xirsi faarax ayaa idaacadda kulmiye uga warramay xaaladihii u dambeeyey soomaalida xabsiyada dalka ruushka ku xiran iyo dhibaatooyinka ay xilligan wajahayaan eh, walaalow hadda horta xaaladda sidii hore taariibki ole waa joogsa taariibkii laakiin dadkii xayeernaa eh, gaar ahaan wadanka belaruusiya weli waa xayiran yihiin eh, laakiin dadkii wadanka ruushka joogay lixdan qof ahaa dowladda soomaaliya iyo dowladda raashiga way ka macaamileen saas way tahaana weli dadka way xiran yihiin oo dhowr qof oo la daayay magaalada muqdisho ka ayaa jira badanaa dadka hadda wuxuu xayirayna waxay tahay dhibaato ka haysta dhanka tigidka oo xabsiyada ugu jiraan dowladda ruushka maadaama ay fasaxday tigidi soo goosta dadkii haddii tigid ay doonan lahaayeen ee guri dadkooda udirsan lahaayeen safaarida diiday tigid adig soo jarteen ma rabna idhahday laakiin waxaan rabnaa ilah tigid adig annaga idin jarno waana dareemi kartaa tigid shan boqol oo doolar magaalada muqdisho loogu laabanayo haddii lagu keeno u dhaho anaa jaraayo waana kun laba boqol oo qiimaha saaran iyo iyo qofka inuusan rabinba inuu markaas inuu qiimahaas ku jarto iyo dada awoodinaa jiro qiimahaas aada ku badan marka dowladda soomaaliya waxaa ugu baaqaa in ay arrintaas xaliso oo dadkaas tigidka ayaga ay goostaan maadaama dowladda ruushka ee fasaxday si dalkooda ugu laabtaan laga joojiyo tigidkan safaaradda ay jarayso oo qasabka ah oo kun iyo labada boqol ah waxaa ognahay tigidada magaalada muqdisho lagu tago inay shan boqol yihiin in ganacsi laga dhex raadiyana dadkaas masaakiinta xayirana looga faa'idaystana waa wax looga xumaado marka tan kale waddanka belaruusiya weli arrintiisii sidii ayay u taagan tahay dhalinyaro badanaa ku xiran wax dowlad soomaaliyeed oo inta soo fargashtay ama nala soo hadlay ma jiraan shalamaaya daraad waxaa tagnay xabsida xabsi ka mid a xabsidaana soo baxay gabar soomaaliyeed oo ku xiran xabsigaas keligeed oo qof afrikaana ah uga jirta u tagnay gabadhaas soomaaliyeed reerkeedii markii wixii aan wareysnay reerkeedii xiriirin waxay noo sheegay in laba bilood kuwa tacsiidad ay arkeen gabadhaan ay dhimasho u xisaabiyan gabar dhimatay ay kasoo qaadeen hadda gabadhaas xabsigana ku jirtaa sida qof waalan oo kaleeta ayaynu u nooshahay oo miirkeedana qof caadi maaha dhibaatadii iyo culeyskii la kulantay awood marka waxay u baahan tahay laftigeeda caawin dowladda somaliya waxaan ka codsanaynaa in dadkan soomaaliyeed soo khaldamay la caawiyo si saxan loo caawiyo wadankoodaa lagu celiyo dhowaan eh, dowladdu waxay shaacisay eh, in ay ku guuleysatay in dhalinyaro soomaaliyeed oo dalka ruushka ku xirnaa dhibaatooyin badanna la kulmaayay oo toban qof kor dhaafay gudaha dalka lagu soo celiyay kuwaasi maxay ahaayeen iyo kuwa hadda weli xabsiyada ku xiran iyo kuwa dhibaateysan maxaa farqiga u udhexeeya haddii aad xiriir la samayseen dhankiinu maadaama dhalinyarada ay u dhaqdhaqaaqay aad kamid tihiin sida dhalinyarada ay dib xorriyadooda ugu heli lahaayeen walaalow horto dadka lasoo daayay waxaa ficnaan leed inaad wareysataan heerkas qaabka loo soo daayay iyo jidkii soo marayn sida loo masiy dadkaas dad tiidka ayaga u jirta safaaradda waayo oo lacago badan laga qaatay adkeysan waayay Eh, lacagna haystay eh, qaarna qaraabo la ahayn dadka soo daayay oo dad xoogaa macquulan ay dhaleen laakiin dadka hadda xabsida ku jiro ayna awoodin lacagta kun iyo labada boqol oo ee tigidka loogu jaraayo annagoo og tigid weliba eh, qofka safaaradda jooga uu ku amraayo in qof asaga ay macaamiil yihiin keliya laga jaro tigidka ama ah, meel kale tigidka laga jara cid ay tigidkala keensatana uusan sii daynaynin mhm waa arin laga xumaado waa dadkan waxay uxayran yihiin oo toban toban qof loogu sii hadba qofkii ogolaado loo wadaayo ayado dadkaas lixdan qof hal diyaarada dowladda soomaaliya ay usoo dirto ama tigiyadu ay kusoo goostaana ku filan mm-hmm. dadka xabsiyada ku qof walba inuu gurigiisa dadkiisa laabto u baahan yahay laakiin in ganacsi laga dhex sameynaayo dadkan soomaalida la rafaadinaayo way idiin muuqataa oo dadka soomaaliyed si fiican sida sida wasaaradda arrimaha dibadda maadaama waxaan ayada og tahay ay kala hadashay imbreshinada wadanka rushia dadkan la fasaxay hal mar diyaarad lagu qaaday keliya ku filan laakiin in lacag laga sameeyo oo kun iyo laba boqol oo dollar qof kasta lagu amro soo eh, hebel ka jara la dhaho qof nairobi joogo weliba ka jara la dhaho mhm. wallahi arrin aada u badan waayo dadkan dad lacag haystaa ma kuwa aan la xiriirina waxay noo sheegeen in markay soo baxayeenba eh, boosas loo soo gaday qaar dahab loo soo gaday oo wax kale reerahoodii is awoodinba oo la dhaha nagu soo laabanina eh, ama waxa waaye wax kale oo kusoo laabataa isfurdaamiya dad lasoo yeri waayo marka haddii shan boqol loosoo jajaafi lahaa tikidkooda si saxda ah loogu jari lahaan way heli lahaayeen laakiin kun iyo laba boqol dadku ma wada awoodaan dadkana badankooda wuxuu yara yihiin oo hadba shan qof laba qof oo markii cadaadiska badtaba ay u ogolaanayaan asaga uga jirtaan magaalada muqdisida loogu celiyo marka sidaas waa dadkaas waxay yar yihiin dowladda ruushka wax hadda dhibaataya ka taagan ma jirto waa dowladda soomaaliyeed dalkeedii dadkii ka socday waa dadka dadkaan meesha hadda ku haayo weli waayahay gabadhan hadda aad sheegayso oo keligeed xabsiga ku xiran Eh, markii hore xaggee ka timid xaggeese u socotay haddii aad wareysateen dhalinyaradiina eh, walaal gabadhan waxay ka imaatay waddanka soomaaliya waxayna wadanka eh, waxay u socotay wadanka jarmalka waxaana dadkii waday ee muqallasiinta ahaa iyo soomaalida uga dhex tageen duurka wadanka belarusia iyadoo aada u rafaadsan oo laba maalmood waxna ma meelna aqoonin geedo uun maadaama dadkii kala dhunteen oga tageen laba maalmood ee geedaha isaga nooleed markii dambe booliska waddankaasa u tegay oo soo qabtay caafimaada la marsiiyey istaal la waa la daaweeyey maadaama qof miir lahayn xabsiga hadda lagu hayaa meel gaara ah. waana qof mana waala mana fiyo waxaa waaye waa qof bilaa miira oo awgta waa dareemi kartaa familkiis dadkiis markaa waxaana dadka waxay noo sheegeen inay mar raba tacsi u samaysteen gabadhaas aada ugu farxeen helitaankeeda marka waxaan hadda waxay yaranta keliya in la daayo oo dowladda iyo safaaradda ee wadanka dadka belaruus joogo ay usoo fuudeyso arrimahaas dhibaatada ka taagan belaruus dowladda iskana tirin waxaa ku codsanaya mar kale in ruusha keliya uusan dhibka ka taagnayn ay ka taagan tahay belaruusiya safaaradda soomaaliya dadka maadaama ay suufiyadkana safaarad u tahay inaysan kan dhexiran kan dhe adeegin arrintaas kaasi wuxuu ah xersi faarax gudoomiyaha ardayda dalkaasi belarus oo inooga warramayay xaaladihii u dambeeyey dhalinyarada soomaaliyeed ee ku xihan dalkaasi gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay barnaamijka xog waraysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiya magaalada muqdisho uu idinkaga imaanaya laamaha amniga dowla deegaanka soomaalida ayaa sheegay in hubkii sharci darrada ahaa iyo dadkii wata ee lagu qabtay magaalada jigjiga laga soo gudbiyay deegaanada somalilan iyadoo howlgal ay sameeyeen ciidamada ay gacanta ku dhigeen wariyaheen axmed maxamed ibraahim ayaa waxa uu la xiriiray wariye cabdixaakiin gamaadiid oo ku sugan magaalada jigjiga arrimahaas ayuu wax ka weydiiyey eh, axmed waa macsan tahay eh, dadkii hubka lagu qabtay iyo sidoo kale gaarigii oo ay lahaayeen mid kamid ah shirkadaha deegaanka ka hogala oo la yidhahdo labadaba gacanta ayaa lagu hayaa ilaa haddana lama soo deenin waxaa kaloo la sheegay in baaritaan lagu wado dadka markaasi lagu qabtay hooshani sidoo kale maanta ayaa la filayay in laamaha maanka deegaanka soomaalida ay kasoo saaraan taasoo markaasi ku yimid maadaama ayaa layii baaritaanka uu sii socdo arrintan ayaa ah mid si weyn looga helay deegaanka soomaalida guud ahaan waxayna ahayd dhacdo markaasi layaab ku noqotay in weliba shirkada markaasi lagu eedeynayay marka baraha marka sida la eego inmaarata inaan hubinin alaabtay soo qaadisay balse gudoodasaayii inay iyaga markaasi heleen hubka askarta la wadaageen taasoo dhalisay muran badan wili waxaa socoto marka hadda baaritaanka rasmiga ah waxaana la sheegayaa in su-aalo dhowra ah la weydiiyey nin iyo lacag oo markaasi lagu qabtay hubka oo su-aal la weydiinayo islamarkaana baaritaan xoogan uga socdo rasaastii iyo sidoo kale hubkii nociisa kala duwanaa lagu qabtay ayaa waxaa lagu hayaa eh, goobtii markaasi shirata lagu qabtay oo ah magaalo qaran goob la yihahdo udhexaysa magaalada jiri iyo sidoo kale magaalada wajaale hubka ayaa la sheegay inuu kasoo tilmaamay somalilan oo markaasi uu ka yimid dhanka somalilan eh, waan gad cabdimajiido waxaa dhegeystayaasha ku dhegeysanaya u sharaxdaa eh, lama ammaanku weli ma caddeeyeen dadka la qabtay qowmiyadaha ay ahaayeen axmedow waxaa hadda la xaqiijiyey inaynan ahayn labada qof ee hubka lagu qabto inay yihiin soomaali inan ahayn baa la xaqiijiyey oo yihiin qowmiyadaha kale etoobiya weli war lagama soo saarin qowmiyadda saxda ay yihiin balse marka la eegay luuqada iyo sidoo kale iyo muuqaal ahaanba waxa ay markaasi noqdeen dad aan soomaali ahayn waxaana markaasi eh, la sheegayaa in arintan ay tahay mid eh, la xiriirta eh, argagixiso sida markaasi hadalka loo dhigay waxay noqon kartaa layidhi mid ka daqoomiyaha markaasi deegaanka etoobiya oo sida dagaalo kula jira dalka etoobiya iyo sidoo kale eh, eh, deegaanka soomaaliya sidoo kale maalmihi u dambeeyey waxaa lagu qabtay sida eh, dhegeystayaashana hore la wadaagna xubin kamid ah markaa lagu eedeeyey inay kamid yihiin al-shabaab marka taas waxa ay sii xoojinaysaa markaasi shakiga markaasi in qowmiyadaha kale laftooda ay wada shaqayn leyihin xubno kamid ah ururka markaasi al-shabaab waxaana markaasi baaritaan ku socda ilaa haatani wax saxda ah markaan dadkan ay yihiin ilaa hadda mayna sheegin waxay ku saabsan in dadkaani ka tirsan yihiin urur gooni ah ama ay yihiin dad ganacsada oo markaas gashada ah hubka markaas u geyso jabahadaha ka dhisan dalka etoobiya aritaanka ayaa hadda socda waxaana ilaamaha maanka ayaa layidhi su-aal ilaa maanta ilaa shalay xubnihii lagu qabtay sidoo kale darawalkii oo soomaali ahaa oo islamarkaana shirkad layihahda badar leedahay asaga laftiisa weli su-aalo lagu weydiinaya oo aan lasoo sixin isagii gaarigiiba oo waxaa laleeyahay laftiisa su-aala axmed ow waxaa la filayaa in laamaha maanka deegaanka soomaalida ay warka soo saari doonaan dhacdaan iyadoo dadka deegaanka ay sugayeen markaas u sugayaan maadaama sidoo kale shirkada badan oo kamid ah shirkadaha deegaanka ka howlgala kuwaasoo u goosha deegaanka soomaalida qeybiyaasha kala duwan laftooda ay dul haganayaan su-aalo oo hadda ah, maadaama markaas la filayo in shirkada lafteeda ay cadaadis ku saari doonto laamaha maanka ama sidoo kale qeybaha kala duwan ee markaasi ku shaqo leh in wararka soo saaro maadaama eedeynta lafteeda ay qeyb ka yihiin shirkada badar hadda oo ah shirkad markaasi gaar loo leeyahay shirkadani ma soomaalida ayaa iska leh Eh, axmedow waa shirkada badr waa shirkad eh, deegaanka soomaalida laga leeyahay eh, taasoo ah shirkadii ugu horreysay hadda si rasmi ah markaas uga howlgasha ah, guud ahaan deegaanka soomaalida sidoo kale waxa ay gaaraan magaalada dirdhaba oo ah magaalo soomaaliyeed balse hadda laga dhigay federaal oo etoobia dhan udhexeysa ah caasimada labada dalka etoobia balse waxay u kala tilaabaan inta badan gudaha deegaanka soomaalida marka iyada ayaa hadda eh, markaasi eh, dadku ilaa xalay eh, markaasi culeyska la saarayay oo lagu eedeynaya dad qaarkood in shirkada aynan xilis ka saaren hubinta markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanay laba kun saddex iy labaatan qaybtiisii afraad kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel waliba waad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii toddobaad barnaamij gaar oo aan ku eegeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee sii wadajir ah barnaamijkan waxaa idiinla socodsiinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed dirir nuur kii setembar magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay qarax weyn oo loo adeegsaday gaari laga soo bixiyo waxyaabaha qarxa qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay bar kontarool ku taala gudaha xaafadda nurxawaad ee magaaladaasi beledweyne goobjoogayaasha ayaa xilligaasi sheegay in qaraxaas uu geystay khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac soo kale qaraxa ismidaaminta ahaa ayaa maalinkaasi burbur xoogan u geystay guryo iyo degihiin dad shacab ah saraakiisha ciidanka dowladda ee ku sugnaa magaaladaasi beledweyne ayaa sheegay in qaraxaas dad ay ku dhinteen isla islamarkaana kuwo kalena dhaawacay kasoo gaareen afar iyo labaatankii maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukunno kala duwan waxay ku riday saddex xubnood oo ka tirsanaa ah maleeshiyada al-shabaab xubnaha ka tirsanaa al-shabaab ayaa xeeraalinta maxkamaddu waxay ku soo eedeysay inay la shaqaynayeen kooxda al-shabaab waxaana lagu kala xukumay sida tan cawil aadan jaamac waxay maxkamaddu ay ku xukuntay toban sano oo xabsi ah kadib markii dembi ah inuu al-shabaab la shaqaynayay lagu helay qofka labaad ayaa ahaa xaawo cismaan cabdi waxaana lagu xukumay iyadana siddeed sano oo xabsi ciidan ah xaawo cismaan cabdi baraha bulshada ayaa sawiradeedu ku baaheen maalmahaas iyadoo aad ay u falanqaynayeen dadka baraha bulshada wax ku qora fikrado kala duwanna ay gabadhaasi ka dhibteen qofka saddexaad ayaa ahaa xasan cali xasan waxayna maxkamaddu ay ku xukuntay hal sano oo xabsi ah shan iyo labaatankii setembar diyaarada dagaal ayaa duqeymo culus waxay ka fuliyeen deegaano ku yaala koonfurta gobolka mudug halkaas ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan maleeshiyada al-shabaab saaxiibada caalamka oo kaashanaya ciidamada xooga dalka ayaa duqeymo ka fuliyey duleedka deegaanka dhagax dheer ee koonfurta gobolka mudug waxaana la sheegay in duqeynta ay kalatay khasaarooyin kala duwan oo xubnihii maleeshiyada al-shabaab halkaas loo gaarsiiyey sida saraakiisha ciidanka dowladda ee xilligaas ay sheegeen saraakiisha laamaha maanka ayaa xilligaas sidoo kale waxay sheegeen in duqeynta ka dhacday deegaanka dhagax dheer ee koonfurta gobolka mudug lagu dilay xubno sarsare oo al-shabaab ka tirsan sidoo kale lagu burburiyey xarumo ay kooxda halkaas ay ku lahaayeen isla shan iyo labaatankii sebtembar somalilan ayaa mar kale waxay ku gacan seertay in dowladda federaalk soomaaliya ay la gasho wadahadal ku saabsan in labada dhinac dib mar kale ay u midoobaan arintan waxay timid kadib markii madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhadhexaadiyo labada dhinac museveni ayaa xilligaas qoraal uu soo qoray bartiisa ext weerar waxauu ku sheegay in labada dhinac ay wajahayaan caqabada mid a ah, ayna u baahan yihiin inay midoobaan hase yeeshee bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa lagu sheegay inaysan wax qorsho ah ka lahayn wadahadal ku saabsan dib u midoobidda soomaaliya sida hadalka xilligaasi lagu sheegay waxayna somalilan si cad ay uga biyadiiday gebi ahaanba wadahadal rasmi ah oo ay la gasho soomaaliya siddeediilabaatankii setembar ciidamada ammaanka ayaa fashiliyey qaraxyo al-shabaab ay doonayeen in ay ku beegsadaan magaalada dhuusamareeb xil halkaas ay ku sugnaayeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee soomaaliya ciidamada ammaanka ayaa nabar kontarool oo bannaanka magaalada dhuusamareeb ah ku fashiliyey laba gaari oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo la doonayay in la soo geliyo gudaha magaalada dhuusamareeb baabuurta qaraxyada sida ayaana ciidamada amnigaha ah galmudug ay ugu hortageen baraha kontarool ee ku yaala bannaanka magaaladaas sidoo kale laamaha amaanka ayaa waxa ay xilligaas sheegeen in qarxyada ay dhaceen iyadoona ciidamada amniga galmudug ay rasaasay ku rideen gaadiidka qarxyada oo markaas uh, lagu guuleystay in lagu hakiyo banaanka islamarkaana ciidamada ee xogta gaadiidkaas qarxyada wada ay ka war heleen sidaasna ay ku fashiliyeen saddexdii oktoobar diyaaradaha dagaalka ee taageera dowladda soomaaliya ayaa weerar duqeyn cirka ah waxay la bartilmaameysadeen degmada buaale ee gobolka jubbada hoose halkaasoo ay ku sugan yihiin kooxda al-shabaab saldhiggii ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab ayaa lala beegsaday dhowr gantaal waxaana la sheegay xubnaha ka tirsan al-shabaab in xilligaas ay shirayeen xubno badan oo ka tirsaneyd kooxdii al-shabaab ee halkaasi ku sugneed ayaa dowladdu xilligaasi sheegtay inay ku dishay bu'aale kadib duqayn xoogan oo halkaasi lala beegsaday gobolka jubbada hoose sanadkan sii dhammaanaya tiro dhowr jeer ah ayaa weeraro gantaale cirkaa lala beegsaday kooxda al-shabaab deegaano badan iyo degmooyin ay kaga sugan yihiin gobolkaas afartii oktoobar dowladda kenya ayaa shaacisay xilligii ciidamadeeda ee kala baxayso soomaaliya wasiirka difaaca ee dalkaasi kenya aadan bare ducaali ayaa waxa uu sheegay in ciidamada kenya ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee admis ee dalka ugu bixi doonaan afruuji isagoo aqalka senatarada la hadlayay xilliga aas masar ducaali ayaa sheegay in bixitaanka ciidamada ay inta badan ay ku xirnaan doonto heerka guusha laga gaaro howlgallada iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab wuxa uu xilligaasi sheegay in soomaaliya aysan joogin ciidamo ka tirsan kuwa kenya balse ay jiraan saraakiil ka tirsan ah, dowladda kenya oo ka hoos shaqeeya ciidamada admis oo usii mara golaha maanka iyo nabadda ee midooda afrika oo ogolaasho ka haysta golaha maanka ee qaramada midoobey sida ah, uu sheegay aadan bare ducaale oo xilligaas la hadlayay aqalka sanatarada dalkaas ee kenya afartii oktoobar ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka ayaa dagaal xoogan waxay ku qaadeen kooxda al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka shabeelow oo dhaca koonfurta gobolka mudug dagaal xoogan ayaa maalinkaas ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka garabsanaya iyo sidoo kale al-shabaab ku dhex maray shabeelow dagaalka sidoo kale waxaa barbar socday duqeyn dhanka diyaaradaha xirka ah oo saaxiibada taageera dowladda soomaaliya ay geysanayeen xubno badan oo ka tirsan al-shabaab ayaana maalinimada iyo habeenkii ku xigaba halkaasi lagu dilay iyo labakunsaddexiyolabaatan-deegaanka buuraneh oo u dhow degmada mahadaa ee gobolka shabeellada dhexe waxaa ka dhacay qarax miino oo dhaliyey khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac inta la xaqiijiyey saraakiisha ah ciidamada ammaanka ee maamulka hirshabelle xilligaasi sheegeen hal ruux ayaa ku geeriyooday laba kalna way ku dhaawacmeen oo shacab aha kuwaas uu ka agdhowaa goobta uu qarax ka dhacay qaraxa oo ahaa mid nimiyada dhulka lagu aasa ayaa waxaa la sheegay in lagula eegtay ciidamada dowlad goboleedka hirshabelle uu kusii jeeday deegaanka qurac madow ee gobolka shabeellada dhexe toddobadii oktoobar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muddo laba bil ah kadib oo uu dhuuso mareeb ku sugnaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa muddo laba bilood ah oo uu joogay deegaanada galmudug waxa waday abaabulka howlgalka wejiga labaad ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab madaxweyne xasan intii uu joogay deegaanadaas sidoo kale waxa uu gaaray deegaano ka tirsan gobolka hiiraan iyo sidoo kale gobolka shabeelaha dhexe isagoo maxaas iyo sidoo kale aadan yabaalba safar ku maray madaxweyne xasan intuu ku sugnaa galmudug waxa waday abaabul xoogan iyo sidii mar kale loo ambaqaadi lahaa howlgalka wejiga labaad ee ka dhanka kooxda al-shabaab balse weli ilaa iyo imika laguma guulaysan in howlgalkaas laga dhabeeyo uu dib loo bilaabo toddobadii oktoobar midooda yurub ayaa taageeray codsigii dowladda soomaaliya u gudbisay golaha maanka ee qaramada midoobay kaasoo ahaa in muddo saddex bilood ah la hakiyo bixitaanka ciidamada admis war-saxaafeed xilligaas ka soo baxay golaha amniga iyo nabadda ee midooda afrika ayaa waxaa lagu sheegay inay taageersan codsiga ku aadan in la hakiyo dhimista saddex kun oo askari oo kamid ah ciidamada admis ee ku sugan soomaaliya golaha ayaa sidoo kale soo dhoweeyey maalinkaas ballanqaadka dalalka ay ciidamada ay ka joogaan kenya etoobiya burundi jabuuti iyo uganda ee aha inay la shaqeeyaan soomaaliya iyo saaxiibada kale si loo helo taageero maaliyadeed oo loogu baahan yahay xilliga kala guurka si kooxda al-shabaab looga adkaado sagaalkii sebtembar khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay kadib markii hoobiyaal xilli waabari ah ay ku hoobteen xaafad ka tirsan degmada dharkeynley ee gobolka banaadir boobiyaasha ayaa xilligaasi waxa ay ku dhaceen guri uu deganaa ah xildhibaan maxamed kerow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka lagana soo doorto koonfur galbeed waxaa boobiyaashaasi ku dhintay wiil uu dhalay xildhibaanka oo lagu magacaabi jiray maxamuud maxamed kerow iyo wiil uu adeer u yahay oo lagu magacaabi jiray maxamed warsame al-shabaab ayaa tiri hoobiyaala ah oo isxigxigay degmooyin badan ku tuuray sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun oo shacabka muqdisho khasaare kala duwan gaarsiiyey magacaaba waxay ku direen deegaano hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe diilka ayaana si gaar ah wuxuu ugu dhacay inta u dhexaysa deegaanada labagaras iyo ceel muluq oo u dhow deegaanka xaaji cali ee gobolkaasi shabeellada dhexe dadka la dilay ayaa waxa la sheegay inay ahaayeen ganacsato islamarkaana dilkooda waxa uu salka ku hayaa arrimo la xiriira aanooyin qabiil oo halkaas ka tagnaa markaana maamulka ayaa sheegay in ay baadigoob ugu jiraan sidii dadkaas dhibaatada u geysay shacabka ah ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen labayo tobankii oktoobar ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa u suura gashay inay la wareegaan gacanku-haynta deegaanka ciidciidka jimbilow oo dhaca gobolka shabeellaha dhexe isla markaana hoos yimaada degmada mahadda ee gobolkaas howdka deegaanka ciidciidka jimbilow waxaa ku dhuumaalaystay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaas oo muddo bil ku dhow ku sugnaa dagaal lala galay oo xagga cirka iyo dhulka ah oo saaxiibada beesha caalamka dowladda soomaaliya iyo ciidamada deegaanka ah ayaa lagu guulaystay in gebi ahaanba halkaasi laga saaro kooxda al-shabaab ee halkaasi ku dhuumaalaysatay taliyaha ururka labatobnaad guutada afaraad ee qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidamada xoogga dalka korneyl cali xuubi ayaa xilligaasi warbaahinta si buuxda ula wadaagay in gacanku-haynta ciidciidka si buuxda ay ula wareegeen ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa deegaanka shan iyo tobankii oktoobar ciidanka ah b s f ee puntland ayaa shaaciyay inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan al-shabaab uu ku jiro madaxii iyo sirdoonka u qaabilsanaa ee al-shabaab kuna sugnaa buurnida gobolka bari kadib howlgal ay ka fuliyeen halkaas ciidamada ayaa xilligaasi sheegay in howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan oo gobolka bari ay kusoo qabteen madaxii iyo sirdoonka u qaabilsanaa kooxda al-shabaab iyo saddex xubnood oo la socday isla markaana ay gacanta ku soo dhigeen lix tobankii oktoobar maxkamada darajada koowaad ee magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland ayaa waxay soo gabagabaysay kiis la xiriiray nin hooyadii dil ugu geystay magaalada kismaayo xasan cabdulaahi cabdi ayaa hooyadii ku dilay magaalada kismaayo falka dilka ah waxa uu ka dhacay magaalada kismaayo taariikhdu markay ahayd koobiyo tobankii bishii lixaad laba kun iyo labaatan iyadoo xasan cabdulaahi maxkamadda uu ka horqartay dilka hooyadiis oo lagu magacaabi jiray xalimo maxamed cumar maxkamadda darajada koowaad ee magaalada kismaayo oo fadhiyo kala duwan marsiisay kiiskan ayaa ugu dambeyn xasan cabdulaahi cabdi oo soddon iyo sano jir ah waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah khisaasta hooyadiis sida xiliga lagu sheegay qoraal ka soo baxay maxkamadda lixii tobankii oktoobar qarax ismiidaamin ah ayaa waxa uu ka dhacay bar koontarool oo laga ilaaliyay madaxtooyada filla soomaaliya qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray ayaa isku dhex qarxiyey maqaayad lagu magacaabo blue sky taalada xaabataaka ee degmada boondheer ee magaalada muqdisho qarxaas waxa uu sababay dhimashii dhaawac waxaana dadka qarxaas ku dhintay ka mid ahaa allah u naxariistay agaasimihii telefishinka soomaali kebel cabdifitaax macalin nuur qays sidoo kalena dad kale oo shacab ahaa ayaana ku geeriyooday qarxaasi hogaaminta ahaa booliiska soomaaliya ayaa xilligaas war ay soo saareen ku sheegay in qarxaas uu cabdifitaax macalin nuur oo ahaa agaasimihii soomaali kebel uu ku geeriyooday isla markaana dad kaleoo shacab ah dhaawacyo ay soo gaareen kooxda al-shabaab ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas tobaniyo toddobadii oktoobar koox hubaysan ayaa magaalada muqdisho waxay ku dileen guddoomiyihii hore ee degmada aadan yabaal allah u naxariistay maxamuud sheekh xasan cananuug kooxda hubaysan ayaa weerar ku qaaday gudoomiyaha oo xilligaasi ku sugnaa deegaanka daarusalaam al-shabaab ayaa xilligaasi sheegatay inay ka dambeysay weerarka lagu dilay guddoomiyihii hore ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeelaha dhexe siddeed iyo oktoobar siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud u jeediyey eedeemo culus musharaxiinta mucaaradka koonfur galbeed ay hogaaminayaan gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka soomaaliya iyo siyaasiyiin xilal sare kasoo qabtay dalka ayaa madaxweynaha ku eedeeyey inuu laba jeer ka hor istaagay safar ay ku tegi lahayeen magaalada baydhabo war-saxaafadeed ay xilligaasi soo saareen ayay ku caddeeyeen inaysan waxba iska bedelin mowqifkooda siyaasadeed ayna doonayaan in doorashada waqtigeeda lagu qabto islamarkaana aan dib u dhac iyo muddo kororsi aysan ka aqbalin maamulka koonfur galbeed sagaal iyo oktoobar dowladda soomaaliya ayaa soo saartay war-saxaafadeed rasmi ah oo ku wajahan aqoonsiga maamulka deegaanada a khaatuma dowladda soomaaliya xilliga waxay sheegtay inay aqoonsan tahay bayaankii isimada a c khaatuma oo ay soo saareen lixdii febraayo kaas oo sheegaya inaysan ka tirsanayn maamulada puntland iyo somalilan balse ay hoos tagaan dowladda federaalk soomaaliya war qoraal oo ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu yidhi dowladda federaalk soomaaliya waxay si kumeel gaara ah u aqoonsatay maamulka a c c khaatuma labaatankii oktoobar somalilan ayaa dhankeeda si adag uga soo horjeestay aqoonsiga kumeelgaarka ee dowladda soomaaliya ay siisay maamulka a c c khaatuma war-saxaafadeeda ka soo baxay xilligaas wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka somalilan ayaa lagu cambaariyey iyada oo lagu sheegay in soomaaliya aanay ka telin magaalada laascanood xukuumadda somalilan waxa ay si adag u in aanay soomaaliya iyo maleeshiya beereed midna ka telin ama sheegan laascanood ayaa lagu yidhi qoraalka xilligaas wasaaradda arrimaha dibadda somalilan kasoo baxay loogana soo rajeysay aqoonsiga dowladda soomaaliya ee siisay maamulka e c khaatumo oo hadda dowladda federaalk soomaaliya sheegta in ay hoostagaan xilli subaxnimo ah waxa uu ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee deegaanka eelasha biyaha qaraxan ayaa ahaa gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa waxaana uu ku qarxay meel u dhow bar kontarool oo ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin deegaankaas inta la xaqiijiyey xilligaasi qaraxaasi waxaa ku geeriyooday toban qof oo dad shacab ah iyo sidoo kale askartii ku sugnaa halkaasi isugu jiray in ka badan toban kale ayaana ku dhaawacmay qaraxaas al-shabaab ayaa maalinkaasi sheegtay in qaraxaasi ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugnaa barta kontarool ee eelasha biyaha labayo labaatankii oktoobar deegaana ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxa aana qabin loogu dilay macallin dugsi qur-aan iyo ardadiisa deegaana hoostaga degmada cadalleh ee gobolka shabeellada dhexe ayaa lagu dilay macalin dugsi qur-aan iyo afar ka mid a ah ardadiisa maleeshiyaad hubeysan ayaa xilligaas shan ruux uu ka mid yahay macalin dugsi qur-aan oo lagu magacaabi jiray allah u naxariistee macalin mukhtaar macalin maxamuud yuusuf nin ay diris ahaayeen iyo saddex ka mid a ah ardadiisa xilli ay marayeen agaarka deegaanka xaaji cali maleeshiyaadka hubeysan ayaana halkaas ku dilay macalinkii ardadiisa dilkaas ayaa waxa uu ku salaysnaa aanooyin qabiil waxaana ka dhashay caro xoogan madax kala duwan ayaana si kulal uga hadashay oo maamulka hirshabelle ka tirsan iyo madaxdii hore ee dowladda soomaaliya sida madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed labaatankii oktoobar waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida kasoo hormuuqday jenaraal sheegow axmed cali iyo sidoo kale labaiy labaatan ka tirsan askartiisa maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa u fadhiisatay kiiska saddex iyo labaatanaed ee sane uu ku jiro jenaraal sheegow dhegeysiga dacwadda oo socotay in ka badan toban saacadood ayaa lasoo gebagabeeyey waxaana xilligaasi guddoomiyaha maxkamadda la sare xasan cali nuur shoote oo uu sheegay natiijada in si deg deg ah loogu dhawaaqi doono sagaallabaatankii oktoobar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jeeto cusmaan u magacaabay u qaybsamaha ciidamada deegaanka ee macuusiyada loo yaqaano cali jeyti cusmaan ayaa lagu xasuustay kabidiyiisii xalkaqaadistii uu ku sameeyey xuubinaha maamulka shabeelle cali guudlaabeed waxaana markaas wixii ka dambeeyay cali jeyti uu ku dhawaaqay hiiraan state oo ka madax banaan maamulka shabeelle asiga uu madaxweyne ka yahay taas oo ugu dambeyntii qasabtay in uu istaago howlgalladii iyo dagaaladii ka socday gobolka hiiraan ee kooxda al-shabaab looga saarayay qaybtii toddobaad barnaamij gaara oo aan ku ogeynay dhacdooyinkii u waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya saaxiib yeelwaanaginta mar kale qaybtan qaybteeda xigta intaan ku kulmayno haddii ala yidhaahdo nabadgelyo waa hagaag intaas aynu ku dhaafno barnaamijkii dhacdooyinka qaybtiisii toddobaad waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanaya dhegaystayaal markanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeenna wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somali sudanes somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaanay waxaa la yidhi cabbaar waa u sugaa bahay duulkii caasiyeeh calafkiisa kama gooye iyo cayshkii loo qoraeh cishe iyo wakhtu u cayimo cidima dhaafaana ayaa camalfalkiisii abaal looga celiyaae caddaankii galbeed oo dunida calanwallaynayey oo nabadda ceel dheer ku riday ciidna kula aasay ciqaabtay mutaysteen wataa warkalamaanay waxaa la yidhi nitaaqiyo adduunyada waxaad nudubu soo liicdo marunbuu nasiibkuu godladay kuu naqfurayaaye wax naruura kuu dhalay dhibkaad kale la noolayde intay neeftu kugu baaqi tahay ruuxa noqon quusta nujub iyo walow naaqusgalo himilo soo nuurtay buu nugeylkiiyo wakhtigu naasax dhalayaae nashuushiyo wax ciil kuu bedeli naalla iyo guule intay neeftu kugu baaqi tahay ruuxa noqon quusta wargorgoro waxaa kaloo la yidhi nayrusku waid waa anagii adduunyadu wardanaba wali kaa laanay nuurta jeeloowe ka ahaada waanaadiha nuurta jeeloowe ninkanoogo aniga waa neebsahaa waar wallaweyna idinkoaan iswareerin waa laysku soo noqone wixii nool adduunyadaay aryawaaqlo waxaa kaloo la yidhi nacasiya nin raga markay madax noqdaan yaa kala naacaa war cabdulla waxaa kaloo la yidhi hadduu nugul qatimay biyo nacaha neefna dhugan waayo nafidoontagana caaradkii naahi jira diido waa niyad xumaadaa ninkii naanida u dhigay waar wallaweyna waxa kaloon anigu dhihi lahaa anna haddii aan kuna aawilay naqba waa la dhowraa nasiibku ha isku keensimo radbuwaqla waxaa kaloo la yidhi inkastoo aad nuugtana kuma naxdid dherigii nafsi u dulyaale ha ilaawin ha iloobi mayne aryadhaha kalemaanay war heemahaysiina degmada sablaale gobolka shabeellada hoose hayeetin jira ka bislaatay aryamadeyow adigana digiraha kaa dhuntay koraa leesagay muslim sababtoo ah waxaa la yidhi niman ajaaniiboo khawaariijta ka tirsan oo oomaha ku shiraaya aadukum daakub laga dhigay hadda khayaanaday maha kula shiraayeen iyakana marka horaa laga qarxistay war cabdullow adiga laftaadan war badan hayne meesha shabaabka lagu baabi'iyey oo cirka iyo dhulkaba aan waxba loola harin oo dukum daakumta looga dhigay waa deegaanka jeexjeexa ee koonfurta gobolka mudug hadda marka khawaariijtii gabalkoodii waa dhacayo waa taa meel walba qabta iyo qanaxda lagu hayo aqoonkaan allaha qaadirkaa amar khilaafaynin marun buu ka qaataa cidduu qaan ku leeyahay axmedow haa oo bulshadan waxaaba horay loo yidhi qaadhaqaadhaqaadhaqaadha qalabka hubkiinna u qaadhaa oo qawaarij dhammaan qoorta wada gooya khawaarijka markii hore waddada qalloonaya oo mareenka fiirsanee walileeley khasaara waa qabataa ninkii qamaar dhiila warmadaya waxaa kaloo la yidhi jadba duul u qaba geeridan joog kuwa baan samine jid anfaco khawaariij haddii lagu jihayn ma ago jaahilnima xalkeed lehe isfahan uma janjeeraane ha yeeshee jabhadogaal xarbiya kuma jihaadaane jugta waxay ku hayaan islaam qiray jaliilkeeye qofna sayaan jajuub looga hayn joyska uu rabo eh hadday nimanku aakhiro janteen ha u run jariyeene iyagoon jisciman qaar kaloon horay u sii jiidan tigidhada ha loo jaro wadkay dhab jeclaadeen aryaa bisla waa runta oo anna waxaan dhihi lahay nacabkaaji daran liibinka ma jiite sababiirta dhaqamada dhammaanow jihaad gala soo majestayaashii guusho ay jecleedow jihaad galaabdullah waa runta oo la yidhi jid markii la diidaa dagaal laysku jabiyaa war kalemaanay war mahaysaane madaxweyne xasan sheekh iyo xubnihii mucaaradkaa kulmay tilada muduhilaal iyo meeli maro haytan sheegana waan ixtiraafkii somalilan ka wada hadleen madaxweyne doorashada wakhtigeedii ka soo hormari ma yidhaahdeen madaxweyne shaqooyinka waaweyn oo muhiimka ah wada qabane qaarna horee miy waxay yidhaahdeen war gobolkun shaglaangmataalo furunta iska haadiriimaynadhawaay madaxweyne dalka qabyala'aan hadhigana wax reeb miyay dhaheen war weligiin kalamaanay warka waad dhabjisaa si madaxweynaha iyo xubnaha mucaaradku waxay ka wada hadleen qorshihii dhammaystirka dastuurka ee muddooyinkan dowladdu ka howlanayd waxaana la sheegay in qodobada qaar la isku fahmay kulan kalena loo ballansan si wax badan looga wada hadlo aryaa gorgoro waa runtaa oo samigay cabdulleba waxau yidhi hw ninkii adoon tabar lahayn kutaa kuu waa taaqan ninka aadoon taabaar leehayn taa kuu leeyahay waa taaqan waar waxaa kaloo la yidhi guutooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaanna waa yimi warkalamaanay war ma haysaane baarlamaanka ss war-saxaafeed qoraal ay soo saareen waxayna ku taageereen go'aankii isimada ka soo baxay oo ahaa inaysan doorashada puntland ka qaybgelin shaqana kulahayn lahayn madaxweynaha puntland siciidanioo hadlana wuxuu yidhi madaxweynihii xoreeye soolow somalilan ka saaray hayahee maantana anigiyay iga soo horjeesteen maha walleeka ma muuqato war bashiir dheere markaasoo kale wuxuu dhihi jiray hooyada federaalku buntland iyada arrimeeda xallaysanayso waxba ka garan maysaaniine ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay aryadhaha ayaamahan waxaa suuqa laysla dhex yaacaaya hoofi iyo indhashareerka dumarku xirtaan iyo camaamad lama arki karo qofku lagu arkana waaba laga qaadaa lankibidaarka garsadauna la haysade war abdullah warkaasi ku turi furkitaan buu noqday iyo been bulshada lagu dhex faafiye eh. taliyaha qaybta guudaha buliiska gobolka banaadir macalmaadi oo arrintaas ka hadlay wuxuu yidhi eh. ma jiro go'aan amni oo lagu mamnuucayo ama wax lagu yeelayo calaamadaha diimeed iyo kuwa dhaqan ee bulshada soomaaliyeed waa dacaayad cadowgu ka dambeeyo wararka la xiriira arrintaas waana inaan lagu kadsoomin ciidanka amnigu waxay u taagan yihiin ilaalinta diinta tarafta iyo karaamada shacabka soomaaliyeed ciddii la kulantay tacadi nuucaasa eh ha la soo xidhiirto xafiiska cabashada iyo nambarka gaaban ee buliiska war kalemaanay war ma haysaane wasiirka amniga jubbaland jenaraal dhuumaal oo warbaahinta la hadlay wuxuu yidhi deegaan u dhexeeya afmadow iyo beerxaano dagaal aan ku galnay khawaariij badanna waa ku laynay ilaa haddana howlgalladu si isdabajoogahay u socdaan dadka deegaankana wuxuu ka codsaday inay ka qayb qaataan ciribgoynta khawaariijta waaryaara anugu joogaha maqanbaanahi maqaanaha joogaanahi soomaaliya nin gabayo wuxuu yidhi aqoon baanu leeyahay anigu ururka shaydaane ikhyaartii iyo khawaariji markay layso odayaasha alla doori carruurtay afduub ku askareeya nimanyow ka tegay maalmahan gabayadaydii ma sheeg sheegin jiiftooyinkii raatibka ahay jacburkana afkaa iga bartay way iska day rabay dhaaf kolkaan idhaahdana rag baa curiye sugaan anna wiil masayr baan hiyo ruux hinaasa leh goortaan kala firayoon murtida dhab ugu qaashaarto deelqaf wuxuu iga noqdaa hadalku maamaaye meel dhur waa ka nabadooniyaan lagu heshiihayne daabad farataqaa labaatan ruux hadduu salab ku qayraansho daruuraha markii ay gashuu dhinac u boodaah xusullada agtoodiiyo haddii madaxu hoolhoolmo isagaa dhib doontay muxuu faras u baarraacay horta yaa qalqaaniyo dhulkuu nabad u taagnaaye xaggaad he usii leedihiin waa dhammaystiray xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabada barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo aduunyada mashaba oradkeed shidiyo raaxaan midun shuban oo shakiba male shakiba male shayba waa qabade halloo shiro shacabku inuu dego shirmadana quyaal shirkana guud shabax oradkeed shidiyo raaxaan midun shuban oo shakiba male shacabku inuu dago shirmadana quyaal shirkana guushirka la qabtaba adooshiina warshooshla shaashayniyo jibaakiyo dalshahuubala iyo shalombiyo uruwarsiishida iyo nalshahoor hadalsha korsamaho adoo shayba sheekana xurdaran la sharansharu beelshiday noqoto shacbigu ma rabe ee ha laga shiro शिव नगधाम bashaasha iyo shifaakiyo dood shuhuubale iyo shaloombiyo muro waxsiishida iyo la shahoor hadalsha karsamaho adoo shayba sheegka na daran la sharsharo meelshiday noqoto shacbigu ma rabe ha laga shiro aa

shalayta muqdisho taw soo bed shidanala joogtaybax shidanaga bax shar soo socota dayran shidanala joogtaybax shidanaga bax shar soo socota dayran inshaalla juushkeenuna waa shafeer culaaliya shimbirtii nabadeed shalayta buubtay shuuta u soo deg shilalkay shashada dhigataa shirkaysato gulasha mumtaayo jalandhiga taabku kala shubadka shuushaan ku yimaad qalbooba shagsiba shirixyadiiya kuruskiyo shaal inuu la shuubtiyo wiil u sheega naftaa la shuufayomarida sheegani bashaaraqantee bilaawaha shalowda uga dhicbay shucubta ku dhaga'an raggediyo soomaaliya shalayta cadowgeedii u showrayn qaybiyay ogtaho shaqoolada lala rabay garano shabaqalow dhigahayay arago shukida loo oqodahayay dumino shan wiilo oo wada dhasho midahoon sheed lagu kala qaybin bay noqono insha allah sharawi iriga iyo duqaaqada laguma jiraye ka sheexa wixiina sharaf dilay shilalkay shashada dhigata shirkaysato kuna shamuumtaayo jalandhiga taabku kala shubadka duushaan ku yimaad qalboobta midshagtiba shirixyadiiya kuruskiyo jaalmayriqda inuu la shuutiyo wiil u sheega naftaa la shuufayo madida sheegani mashaaraqantee bilaawaha shalowda uga dhicibay shucubta ku dhaga'an raggediyo soomaaliya shalabta cadowgeedii u qaybiyay ogtuhu shaqoolada lala rabay garano shabaqalow dhigahayay arago shukidaluu u qodahayay duminu shaqdiyo wada dhashoo mid ahoon sheed lagu kala qaybin bay noqono insha allah shirawi iriga iyo dufaaqada laguma jiray kasheexa wixiina sharaf dilay